بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السبعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث ألف وستمية سبعة وخمسين xadiidkaas cumar ibn khadaab radi allahu canhu taxliilkiisii baan ku jiray naskiisii iyo waa aqrinay marka iyo sida uu xadiidku mushkil u yahay iyo cilaajintiisa marka waxa weeye umulmu'miniin radiallahu canhu iyadu ay ku beenin jirtay dadkaasoo way ku gaf xugmin jirtay oo qur-aankay soo deliishan jirtay sida ay eh, nebigu alayh salaatu wasalaam hadalku yidhina iyadu sida iyada la ahayd waa sheegaysay oo waxay dhihi jirtay marka nebigu sal ly slm wuxuu soo maray yahuudiyad loo ooyey soo maro markaasuu wuxu iyana way ooyaan iyana waa la cadaabayaa hee qof dhintay baa dadkii noolaa waxay samaynayaan loo cadaabayaa ma aanu dhihin nebigu sal ly slm markaas weliba waxay dhihi jirtay baynii wa baynakum kitaab ullah oo aayaddii ay deliishan jirtay marka intaa qof faraha badan ee warisayna muxuu ahaay ma wada suuroobi karayso kulligood inay ku gafeen hadday hal iyo laba iyo ku gafeen jamac fara badan oo saxaabadii ridwaan calayhim inay ku wada gafeen ma suuroobayso marka xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiixo waa sugan yihiin inuu nebigu sal ly slm marka waxa mushkiladu waxay tahay sida la isu waafajinayo xadiidka iyo aayadda sida la isu waafajinayo siyaalo dhowr ah ayaa sheegaan muxuu ahaye shuraaxdi iyo musanifiintu ay sheegaan sida ugu wanaagsanna waxa weye sida uu ishaaray <clears throat> alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu ishaaray weeyaan oo waxa weeyaan qofkii sabab u ahaan jiray qofkii ah sabab u ahaan jiray arrin dantada oo ama kolkuu noolaa soo dardaarmay sidii carabta caadadeeda ay ahayd oo ninka odaygihi markuu jirrado yuu gabdhihiisiiya soo shirin jirayoo mid waleyba waxaad iigu ooyi lahayd waxaad iigu ooyi lahayd beli maqashii buu dhihi jira markaasu ta muxuu ahayey uu kala xukumi jiro heblaaya idinku fiican idinku shacir fiican iyo waxaasuu dhihi jiray shucaradooduna saasay sii dardaarmi jireenoo sidii labid ibni rabiica radiallahu canhu isagoo labadiisii gabdhood la hadlaaya yuu wuxuu amray in sanad dhan ay u soo ooyaan hal sana ii ooya buu yihi marka wuxuu shacirkiisiina u ahaa tamana bnataaya an yaciisha abuuhumaa wahal ana ilaa min rabiicata oo mudar <clears throat> markaasu wuxuu shecirkii sii wadaba yuu wuxuu yidhi faquumaa faqulaa bاladii tacrifaanihi walaa takhmishaa wajhan walaa taxliqaa shacar faqulaa huwa almarءu اladii laa khaliilahu ykun وlaa khana الkhaliila وlaa غadr إlى الxawli ثuma اسmu السalaami عalaykuma waman yabki xawlan kaamilan faqad ixtadar sidaa iigu soo ooyo hal sano oo dhan hal sano oo dhan ii soo ooya qofkii marka kolkaana joojiya hasano markaad ii oydaan qofkii sanad dhan ooyaayu waa cudur daarto marka lo canaanan maayo la dhihi maayo aabbahood mayna u ooyin laydin dhihi maayo hal sano sidaa iigu soo ooyo oo igu ammaana wixii aad igu taqaaneen ee akhlaaqdaydii wanaagsanaydii waxaasa igu ammaana mid kaleo la dhihi jiray waraqad muxuha tarafat ibnu lcabdi isaguna gabadhii walaalkii dhalay isagoo la hadlaaya ayuu wuxuu yidhi idaa midtu fanciinii bimaa ana ahluhu washuqii calaya aljayba yabnata macbadi kolkaan dhinto ii ooy oo igu iigu soo oy wixii aan mudnaa ee dabcigayga iyo akhlaaqdayda raganimadayda ahayd oo dharkana ii jeex yaa ina macbaday macbadna marka walaalkii weeyaan markaas raggii marka caadada carabta saasay ahaan jirtay marka qofkii sidaas oo kale ee caadada jaahiliyada ah ka dardaarma qofkaasaa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya qofkii isagu caado u lahaan jiray oo markii uu laga dhinto muxuu ahaayey niyaxo samayn jiray oo haween maxaa jiri jiray loo soo caariyeysto arrintaas oo kale loo soo caariyeysto oo iska oohiso oo eh, mxua ah shicri iyo waxaa la tiriso oo eh, ujra lagu siiyo baa jiri jirtay qofka marka xafalaad sidaas oo kalea samayn jiray ee dadkiisa ka dhintay niyaaxada u samayn jiray oo markuu isagu dhintay caadadiisii marka ay sii socotay ee ahalkiisiina ay caadadiisi tax raaceen kuwaas iyabaa soo gelaya mooyaane qof aan isagu shaqaba ku lahayn oo laga yaabo inuu kaba dardaarmay isagu marka kaasu soo geli maayo sidaasay marka bixamdi illaahi subxaanahu watacaala ay ku suuroobaysaa in la jamciyo aayadda iyo axaadiidta rasuulka sal lla alay slam had iyo goorna axaadiis saxiixa oo nabiga alay slam ka sugan iyo muxuu ahaye iyo qur-aanku iskama hor yimaadaan qur-aanka sida xaqiiqada iskama hor yimaadaan si ay nusuusa xadiidka naftooda ayna isaga hor imaanin <clears throat> وعن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم laysa mina man ضرب الخدوud وشhق الجuyuب بdacوى الجاهiلية متفق عlيه naga mid ma aha anaga muslimiinta ah qof dhabanada dhardhar baaxa oo dharka jeexjeexa oo ku dhawaaqa dhawaaqi jaahiliga ah hoogay ba'ayay waa kahfaah waa jabalaah waxyaalahaas yidhaahaa متفق عalيه xadiidkii hadda cumar aan sheegayna waxyaalaha kale lagu fasiro oo xataa waaqic loo sheego waxaa ka mida cadaabka loo cadaabaya in laga wado canaan la canaananayo oo waxaa jirta ninkii ahaa shaacirka ahaa ee ahaa cabdullahi ibnu rawaaxa radia allahu canhu yaa mar jiraday markaasuu miyir beelo la mooday inuu dhintay markaas walaashiis camra binta rawaaxa oo nucmaan ibni muxuu ahaye ninka nucmaan ibni bashiir radia allahu canhumaa hooyadii ahayd ayaa u oyday waa kahfaah waa jabalaah waa muciinaah waa kaafilaah waxaasay dhahaysay markaasu wuxuu sheegay mar alla markay kolkuu soo mirsaday wuxuu sheegay mar alla markay hadal ku dhawaaqdaba waa la canaanaya waxaa la dhahaya maadaa sidaasah maadaa kaafilkeedii ah maadaa raasiqeedii ah maadaa muciinkeedii ah baa lay dhahayey marka canaantaasaa laga wadaa muxuu ahayn qaarna waa ku fasira alla yani ma aha qof aan raalli ka ahayn oon wax ugu sababoobay aan jirin ayaa dad jaahiliinihi gadaashiisa waxay sameeyaan muxua lagu cadaabayaa ma متفق عليه وعن أبي بردة رضي الله عنه قال وجica أبو موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبدالله بن qays oo أبو burdahan aabihiisa ayaa xanuunsaday faغushiya عalayhi wuu miyir beelay wara'suhu fii xijri imra'atin min ahlihi isagoo madaxiisuna uu saaran yahay haweenay ciddiisa ka mida ah ummu cabdillaahi la dhihi jiro haweenkiisa ka mida ah dhabteeda fa aqbalat tasiixu biranna way timid iyada oo qayliyaysa oo muxuu ahay ooyeysa oo in cod leh ku ooyeysa falam yastatic an yarudda calayhaa shay-an ma aanu karin inuu ka nahiyo falamaa afaaqa markuu soo miirsaday buu qaala wuxuu yidhi ana barii'u miman bari'a minhu rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam anu waxaan beri ka ahay dadka uu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ka beri noqday waa kuwa dadkaasuna ina rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam beri'a min alsaaliqati waalxaaliqati washaaqa rasuulka alle wuxuu ka beri noqday midda qaylisa iyo midda xiirta timaha xiirta iyo midda jeexjeexda dharka iska jeexjeexda ee alabta jajabisa ee waxyaalahaasa taas taas baan anigu beri ka ahay yuu ka beri noqday marka ana beri baan ka ahay weeyaan muttafaqun calayhi xadiidka muttafaq calayhi weeyaan laakiin albukhaari wuxuu wariyey isagoo tacliiqa buu wariyey mooyaane isagoo mutasila ma aanu warinin muslim baa marka isagoo mutasila wariyey alsaaliqatu hiya alatii tarfacu sawtaha biالniyaxati wاnnadbi nadbiguna waa ammaanta ammaanta qofka awsaaftiisa iyo khisaalkiisa la tirtiriyo kii kan ahaayow kii kan ahaayow aabbahaygii kan ahaayow aabbahaygii kan ii yeeli jirayo waxyaalahaas weeyaan nadbigu wاlxaaliqatu hiya alatii taxliqu ra'saha cinda almusiiba wالshaaqaةu alatii tashuqu hawbaha وعn الmغيرة بن شhuعبة رضي الله عنه qال سمعtu رsuل الله صلى اه علي سلم يقول man niixa عalayhi fainahu yucadabu bima niixa عalayhi yومa القiyaamة qofkii loo ooyo waxaa lagu cadaabayaa waxa loogu ooyey yaa lagu cadaabayaa maalinta qiyaamaha ah muttafaqun caleyh kii cumar ee soo marray buu la yahay isaguna wixii kii cumar aan ka sheegnayba isagana laga dhahaya wa can ummi nusayba radia allahu canha bidami nnuuni wa nasiiba iyo nusayba radia allahu canha qaalat akhada calayna rasuulu llahi sala ly slm rasuulka allah wuxuu naga qaaday yani oo noo shardiyey cinda albayca markuu baycada naga qaadayey ee baycat eh, nisaau naga qaadayey allaa nanuuxa inaanaan barooranin inaanaan barooranin buu shardi nagaga qaaday oo waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa aayadda alle subxaanahu watacaala uu ku sheegay suuratu lmumtaxana ya ayuha nabiyu idaa jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shay-a walaa yasriqna walaa yasni markaas taasay sheegaysa kolkuu baycadaa naga qaadayey ayaa waxaa la weydiiyey macruufka alle uu sheegay inaana kuga caasiyin walaacsinaka fi macruufin uu leeyahayu waa maxay markaasuu ku fasiray niyaaxada inay tahay oo allaa tanuxna calaa mayit inaydaan u ooyin qof dhintay u barooranin taasuu shardi ka dhigay nebigu sal ly slam oo waxyaalihii baycada uu haweenka ka qaadayey uu ku daray leanna haweenka iyagaa arrintaas badiyo oo muxuu ahay baroorta iyo qaylada iyo iyagaa badiyo muttafaqun calayh وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه waxaa la miir daboolay abtigay cabdullaahi bni rawaxata radia allahu canhu fajacalad ukhtuhu tabkii walaashiis camra oo nucmaankan hooyadiya baa waxay bilowday inay oydo wa taquul ay dhahdo waa jabalaah buurtaydii buurtii aan ku tiirsanaayay waxsidaas waa kadaa waa kada waadaas waa xarf min xuruufi nidaa xarfu nud baa la yidhaahayo qofka meesha laga xanuunsanayo ama shayga loo xanuunsanayo ayaa loogu dhawaaqaa waa ra'sa ahdii aan soo marray ka oo kale iyo weeyaan tucadidu calayhi way tirtirinaysaa awsaaftiisii iyo way tirtirinaysa oo ammaanaysay fa qaala xiina afaaqa markuu soo mirsaday buu wuxuu yidhi maa qulti shay-an wax ma aadan dhihin ilaa qiila lii waxaan leedhahayay anta kadalik ma adigaa sidaas ah baa la dhahaya rawaahu albukhaariy marka tana waa taan sheegayno soo hormarinay oo waxyaalaha dadka qaarkood ay ku fasireen cadaabka la sheegayo inuu yahay canaantaas wa an can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ishtakaa sacdu bnu cubaadata radia allahu canhu shakwa sacdu ibnu cubaadaa jiraday jiradkiisa faataahu rasuulu lah sal l sl rasuulkii alla u yimid yacuuduhu isagoo booqanaya maca cabdiraxmaan bni cawfi wasacd bni abi waqaasi wacabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma falamaa dakhala calayhi markuu u soo galay yuu wajada helay fii khashyatin miyir la'aan miyir la'aan buu ka helay muxuu aha oo isagoo miyir la'aan buu yii faqaala markaasuu yidhi aqadaa yani amaata ma dhintay qaaluu laa yaa rasuula allah maya ma aanu dhimanin fabakaa rasuulu lah sal sl rasuulka allaa ooyey falamaa ra'a alqowmu bukaa anebiy sal ll ly slm bakow markay arkeen raggii ooyinta nebiga sal lla alay slam iyo iyaguna ku dareenay ooyeen qaala markaasuu yidhi alaa tasmacuun miyaydaan maqlaynin yani maqla waxaan idin dhahayo in allaha laa yucadibu bidamci alcayn alla uma cadaabo isha ilmadeeda walaa bixusni lqalbi qalbiga murugtiisana uma cadaabo walaakin yucadibu bihaada kanuuse u cadaabaa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisu farta ku fiiq qolku hada lahaa aw yarxamu mise waa u naxariistaa waa u dhaafaa muttafaqun عalayh marka waxaa weeyaan oohinta oohinta alle subxaanaه wa taعaala qofka u cadaabaya haddaanu ka dhaafin waa midda codka leh ee carabka lagaga dhawaaqay sidii haddaan kusoo maray xadiidka nucmaan ibnu bashir iyo wx lamida lagu dhawaaqay weeyaan amaa murugta qalbigu murugoonaya iyo linta ka soo daadanaysa taasu mid la xajin karayo ma aho oo ma aha tal alle u cadaabayo xadiidkanna hadda ka hor baan soo marray sagaal boqol labaatan iyo shan baan ku soo marray xadiidkii anas ee ku saabsanaa muxuu ahaye gabadhiisa nebiga sal lla alay slam gabadhiisa ilmihii ka dhimanaya iyo ki ibraahim iyo iyagana waa kaan ku soo marray sidaasoo kale in aanay labadaas arrimood ayna dhib lahayn wa can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى allahu alayh waalih wasalam النائxة إda lm تtب qبla mwتiha تuqaamu yومa القiyamaةi وعalayha sirbaal min qaطraan وdirc min jarab rawaahu mslim annaa'ixa haweeneyda baroorataa ama ha ahaato ta ahalkeeda uu baroorataa ha ahaato ama midda mustacaarada ahee lasoo ijaarto ama lasoo caariyeysta ee la yidhaaha kaalay noo oy la yidhaaho ha noqotee idaa lam tatub haddii ayna toobo keenin qabla mowtiha geerideeda horteed tuqaamu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha alla meel joojinayaa wa calayhaa sirbaalu min qatiraan iyada oo gashan khamiis oo muxuaha laami ah laami ama naabaal waxaa weeye halkan kada jidhka ku dhega ee kulul weeyaane dhulka lagu laameeyo waana kulul yahay sidiisaba marka haddii uu dabtaabtana waa sii siraadaya taas muxuu iyadoo qabtabaa la joojinaya markaas naartana lagu gelinaya naarta ugu gubanaysaa oo naar calaa naara bay ku noqonaysaa wa dircun min jarab iyo dirca oo cadho ah iyadoo jirhkeedu uu googo-an yahay oo amraad jildiya xun qabta oo dharkaana xidhan marka qof cadho qaba oo laamina la mariyay maxaad u malaynaysaa markaas waxa weye jirkiisu waa sii siraadaya naartiina waa uga dambaysa walciyaadu billah rawahu muslim <clears throat> haweenka soomaaliyeed meelaha qaarkood baa waxaa caado noocaasabay leeyihiinoo waxaan tacsiyada ay yidhaahaan markay u imaanayaan ba inta hore ay soo socdaan waa iska soo sheekaysana iska soo sheekaysanayaan markii la soo gaaro gurigii lagu socday ee laga dhintay markii la soo gaaro ayay istaagayaan markay dhahayaan heblaaya noo qad adaacad quruxsana markaasee oohin ku dhufanayaan eh, ku luuqaluuqaynayaano waxa ooya iska dhigayaan oohin ku soo gelayaan meesha markaasaa eh, dadkii meesha sii joogayna iyaguna ku darayaan buuq oo meesha hadba kolkay fawj cusuba naagi yimaadaan buuq iyo oohin iyo iskudayayaa isku darayaano waxaasoo kale o dhan kulligood waa wada niyaaxadaas weeyaana naaxadantada la sheegayo ee eh, xadiidku uu sheegay ay soo wada gelayaano haddayna ka tooba keenin waxay leeyihiin ciqaabtaasay leeyihiin wa can asiid bni abi asiidin الtaabiciy can imra'atin min almubaayicaat haweeney oo ka mid a haweenkii mubaayicaadka ahaa ee nebiga sala allahu alيyه alay slam la mubaayacooday haweeneydaasuna muxuu ahaayey haweeney hadda kahor marka dhoweyd aan soo maray inay tahay ee ahayd umu catiya yaa suurowde qaalad waxay tidhi kaana fii ma akhada calaynaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka mid ahaa wuxuu rasuulka alla sala allau alayh wasalam uu naga qaaday ee ballan uu nagaga qaaday fi lmacruufi aladii akhada calaynaa anlaa nacsiya macruufka alle qur'aanka alle uu ku sheegay ee uu amray inuu nagagala mubaayacoodo inaanan ku caasiin iyo wuxuu alla nacsiyahu fiihi buu wuxuu yidhi anlaa nakhmisha wajhan waa inaanan weji xanxangaruufanin walaa nadcuwa weylan hoog aanan ugu yeedhina waa weylaahi aanaan dhihin walaa nashuqa jayban kulleetina aanaan jeexin walaa nansura shacran timana aanaan firdhininoo gambada aanan iska tuurin rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud ayaa wariya xadiidkan oo biisnaadin xasan saasuu lehay alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka xasan buu ka dhigayaa laakiin xadiidku waa saxiix oo saxahu lalbani fii saxiixi sunani abi daawuud hmm. wa can abi muusa xadiidkaas marka wuxuu lamid yahay xadiidkii marka dhowdaan soo marre ee xadiidka ummu cadiya haweenaydaasuna in sha allahu n ummu cadiya wa an abi mus can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula اllah sal uu qaal maa min mayitin yamuutu fayaquumu baakiihim ma jiro qof oo dhinto oo uu dhaho qofkooda ooyayaa uu istaago oo dhaho fayaqulu yidhaah waa jabalaah waa sayidaah aw naxwa daalika alla buurtaydiiow alla sayidkaygiiow kaafilkaygiiow raasiqaygiyo waxaas uu yidhaaho ilaa wukila bihi malakaan waxaa loo wakaashaa laba malag oo yalhazaanihi oo feera haakadaa kunta ma sidaasaad ahayd yidhaaha yaa loo wakaashaa laba malag oo sidaa ku sameeya ayaa loo wakaasho alle ku dirayaa ayb lahziga waa marka isagaa fasiri doona marka xadiidkan oo xadiidka nucmaan ibni bashiir ayuu waafaqsan yahay ee abtigii cabdullahi ibni rawaxa radi allahu canhu qabsatay wax lagu fasira xadiidkana marka waxaa ugu fiican midka waaridka ah midka waaridka ah ugu fiican marka waa in kankada lagu fasiraad moodaa inay ugu wanaagsan tahay in waxyaalihii kale ee ay shuraaxda kale iyo ku fasireen iyo culamaaulxadiid ay ku fasireen kan oo canaanta ah labada xadiidba isu kaashatay ayaad moodaa inuu tahay cadaabka uu sheegayo rawaahu التirmidiy وqaala xadiiث xasan waana sidaa uu sheegay xadiidka xasan weeyaan xasanahu الشheikh الألbani fi صaحيح الجامع الصغير وغayrه wاlahzu الdafcu bijamci اlyad fi الصdr waa in lagu riixo gacanta oo mxuu ahay feed sideed loo duubay laabta lagaga riixo kaasaa lahzi la yidhaahaa marka kaas waa canaan canaan weeyaan iyo ficil aan isagu ku dhufasho meehe waa riixid وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل اه صل ل سلم اثنتاni في الناasi hma bهm كفr الطعن في النسب والنiyاxaة عlى الmيت rawahu mسلم waana soo maray isaga oo kun iyo شhan boqol iyo toddobaatan iyo sideed lambarka a baan ku soo maray baabu النahyi can ityaani الكuhaani والmunajimiina والcuraaf reebidda la iska reebay in loo tago oo wax la weydiiyo kuhaanta iyo xidigayaasha iyo iyo curaafiinta iyo wa asxaabi ramli kuwa quruuraxa iyo xarxariiqa ee yani faalayayaasha weeyaan ama kitaab roga ama xaydhadaya ama kaf qaari lkafi waxaa yidhaahya qaari ilfinjaan finjaan laga shubay qaxwo laga shubay iyo waxyaalahaas iyo ka faaliya iyo kuwa muxuu ahay bakuurka ku rida idanka ku rida iyo oo waxyaalaha mustaqbal iyo waxaasaan garanaynaa yidhaahaa in loo tago wاطawaa'iqi biاlxasaa kuwa muxuu ahaye iyaguna mxuaha quruuraxa meela dhigdhiga wa bishaciir iyo qamadida iyo wanaxwi dalik ufaaliyayaasha un weeyaan anwaacda wax u faalfaaliyaan baa fara badan kitaab dayd iyo kitaab rogid iyo tusbax furid iyo waxyaalahaas iyo kulligood waxaanay ka wada mid yihiin kulligood waa wada xaraam وعn cائiشhaةa رضي الله عنها qالت sأla rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ناas عن الكuهاan niman baa kuhaanta weydiiyey rasuulka all صلى الله عليه وسلم faqاala laysuu bshay kuhaan waa jamcu kaahin kaahinna waxaa weeyaan kuwa isku daya inay waxyaalaha dhici doono iyo qofkan mustaqbalkiisa suu noqon doono iyo waxyaalaha inay ka warramaan waxba ma aha oo bilaash weeyaan waxoodu buu yidhi waxay sheegayaan waxba kama jiraan faqaaluu markaasuu ya rasuula allah innahum yuxadisuuna axyaanan bishayan fayakuunu xaqa kolalbay waxyaale ka warramayaanoo wixii uu dhacaya xaq uu noqonaya sanadkan waa aaran bay dhahayaan waa la arkayaa waa abaar bay dhahayaan waa jiraa dhacaysa colaad baa jiraysa wixiibaa la helayaa faqaala markaasuu rasul lah sal slam tilka alkalimatu min alxaqi yakطafuhaa aljinniyu fayaquruhaa fii uduni waliyihi fayakhliطuuna macahaa mi'ata kadba muttafaqun calayh taasu waa ereyga xaqa ahee ninka jinniga uu soo dafo ee malaa'igta sheekadeeda uu ka soo dafo oo markaasna uu ku rido yaquruhaa yacnii yulqiha ninka saaxiibkiisa ahee khuraafiga cinsigaa ah dhegtiisa uu ku rido oo kolkaa boqol beenood ay ku barxaan baa tii marka ayaa ka rumoobaysa taana marka sida ay ku dhacayso riwaayada soo socotaa faahfaahinaysa xadiidkuna waa mutafaq calayh wa fii riwaayati lilbukhaariyi can caaishaةa radi allahu canha annaha samicad rasuul اlahi salى اllahu عalيه wali wslam yaquul ina almalaa'ikata tanzilu fi lcanaan waxay ku soo degtaa malaa'igtu canaankay ku soo degtaa oo saxaaba yani daruurahay ku soo degtaa fatadkuru waxay sheegaysaa ka sheekaysanaysaa hal amra qudiya fi samaa arrin samada alla ku xukumay oo waxyaala dhixi doona oo malaa'igta fulinaysa la amray ayay ku sheekaysanayaan malaa'igtii fayastariqu shayطaanu sama shayطaankaa maqalka xadayo oo malaa'igtaasoon ka warhaynin yuu sheekadooda dhegaysanayaa fayasmacuhu waa maqlayaa fayuuxiihi ila alkuhaan wuxuu u waxyoonaya u sheegaya dhegta ugu ridayaa kuhaanta waa tii xadiidka horean uu ahaa yaquraha fii uduni waliyihi qara yaquru macnuhu waxaa weeyaan shimbirku markuu ilmihiisa afka wuxuu gelinaya siduu sameeye oo kale ayaa la yidhaahaa qar fa yakdibuuna macaha miata kadba boqol beenood bay ku daarayaan min cindi anfusihim tii baa marka ka rumoobayso oo kolkaasaa la dhahayaa wallaahi ninkaas waxbuu yaqaanaayo war odaygaasa la weydiiyo bal sanadkan waxay noqon doonta war maxaan beeranaa sanadkan kada war ma iska daynaa beerta waxaas xaggeen u guura odaygaasa wax yaqaana sanadkaasu waxaa ka warramay oo odaygaasu waa waxbuu yaqaan taasaa la dhahayaa intuu eh, mxua istiraaqa samciga alla subxaana wa tacaala uu qur'aankaba ku sheegay oo waana kunaa naqcudu minha maqacida lisamc faman samc laa najid lahu shihaaban rasada marka intayna malaa'igta ku baraarugin oo ayna ku daadinin eh, dhimbilaha dabka ah yuu sidaa kelima kelima uga soo dafayaa markaas malaa'igtu kolkay kusoo baraarugaan iyo dab ku soo daadinayaan dabkaasu inuu dhexda kusoo gaaro oo gubo iyo inuu intaanu weli dabkii aanu soo gaarin uu shaytaankii jinniga ahaa ka insigaa intuu la kulmo dhegta ugu rido intuba marka waa dhacdaa inuu intuu ku dhaco aanu gubin ee uu caqliga ka qaado oo doqon ka dhigo markaas waxaa jirta xiraasadii samada waa jirtaayo tanii intii lasoo diray nebigeena sal alla alay slam waa la waardeeyey samada waa la waardeeyey laakiin kolkol bay sidaas malaa'igta kafladeeda ay u haadsanayaan oo kelimo kelima ay ka soo xadayaan kelimo kelimadiibay shayaankii jinnigaah shaydaankii insigaa u sheegaya tii baa marka rumoobaysa tii baa lagu baloobaya taa uu rabana waa midaasoo inay dadku ku beloobaan oo qofka ay rumaystaan oo ay wax weydiiyaan oo isaga ay ku kalsoonaadaan buu rabaa shayطaanka kada insigi ee jinnigiihi kan saaxiibkiisa shayطaanka jinniga insigaa buu rabaa qowluhaa fayaquruha huwa bifatxi اlyaa wadami اlqaafi wالraa ay yulqiihaa wاlcanaanu bifatxi اlcayn ama cinaan marka la yidhaaho isaga waa kaan soo maray inuu yahay maa tuqaadu bihi daaba canaanka naftiisa macno kalean ku soo maray isagoo dhahaya eh, maa yacinu laka ee yadharu laka cinda rafcika basaraka ila asamaa wa can safiyata binti abi cubayd binti cubayd baan halkan intaalelaka waa binti abi cubayd safiya binti abi cubayd ibni mascuud athaqafiya radia allahu canhumaa abu aabbaheed waxaa weeye abu cubayd athaqafi radia allahu canhu waa saxaabi jaliilaho min min quwaad quwaad الصaxaaba radwan llah alayhim waxaana lagu magacaabaa shahiidu ywmi اljisr radia allahu canhu can bacdi azwaaji الnabiyi salى اllahu alayh wali waslm wradia allahu canha wacanhuna can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslm qaala man ataa caraafan fasa'alahu can shay qofkii nin curaafa u yimaado oo wax weydiiya fasadaqahu oo ka rumaysta lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowma salaad lagama aqbalo afartan beri afartan beri baan ereygaa daraaddii salaad looga aqbalaynin rawaahu muslim baadi baa iga luntay waxbaa la iga xaday waxbaa sixir baa la ii aasay wahaadan sidaas oo kale weydiiye oo ka rumaysta وعن qبيصة بن المخاaرق رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل الله صل ل سلم يقول العyاaفة والطyرة والطرق من الجبت العyاaفة isagaa fasiri doona intoodaba eh والطyرة waa sancadaysiga isaguna والطرق isaguna ti aan hadda ka hor nagu soo maray oo طرق بالxasا iyo waxyaalahaas oo kale wey min aljibti jibtiga oo la qur'aanka ku sheegay yu'minuuna biاljibti والطaaguuti ah yay ka mid yihiin jibtigana sixirka ayaa waa lagu fasiraa waxyaalo kalena waa lagu fasiraa xadiidkanna waxaa wariyey أحmed iyo نسaaئي iyo iبn abi xaatim iyo abu dawuud yaa wariyey biisnaadin xasan isnaad xasan ayuu leeyahay sheikh اlalbani xafidahu الlah wa qaala wuxuuna yidhi abu dawuud isagoo fasiraya aلطarqu huwa zajru ay zajru الطayr waa shimbira kafaalinta wa huwa an yatayamana inuu midigaysto midig u duuro oo yatashaa'ama amu bidixaysto biطayraanihi shimbiraha ay u imaanayaan oo geedka ka duulinayaanoo markaasay ka faalinayaan dhanka u duulayo markaasay magacyo uu kala ahaayo saanix iyo baarix iyo naatix iyo qaacid iyo waxaasay ku magacaabi jireen oo dhanka uu maraha inuu bidix intuu ka yimaado midig mare iyo inuu midig intuu ka yimaado bidix u duulo iyo inuu xaggaa hortiisa intuu ka yimaado gadaal uu u duulo iyo inuu horay u duulo iyo waxaasay wax ka sheeg sheegayeen oo ay cilmi wax ay ku sheegayaan ka sheeg sheegayen waxaasoo dhanna wada beenbeen weeyaan sida uu ninkii shaacirka ahaa uu yidhi lacamruka ma tadri طawaariqu bاlxaصى walaa zaajiraatu طayri ma allahu saanicu kuwa xariiqaya quruuraxa iyo faalfaalinaya quruuraxa dhigdhigaya iyo kuwa shimbiraha duulinaya midna ma ay oga waxa mustaqbalkee dhacaya alla uu samaynayo markaas fa in taara ilaa jihati alyamiin hadduu xagga midigta ah uu u doolo saanix bay ku magacaabi jireenoo tayamana waa hoodaysanaya wain taara calaa jihati yasaar saarix bay isna ku magacaabi jireenoo waxa weeyaan shimbirahay ka faashanayeenoo dhankay u duulayaan ay ka faashanayeeno hadduu midigta u duulana waxay ku magacaabi jireen muxua saanix bay ku magacaabi jireenoo waa hoodaysanayeen hadduu bidix u duulana baarix bay ku magacaabi jireenoo waa muxua waa saancadaysanayeen rawaahu hadduu xagga hore intuu ka soo duulo gadaal u duulo ka hor yimaadana naatix bay ku magacaabi jireen muxuu ahay magacyadaasi marka kale ay kala lahaayeen qaala abu daawuud waalciyaafatu alkhadu ciyaafaduna waa xarxariiqidda dhulka la xarxariiqo kuwaas weeyaan ama warqadihii wax lagu xarxariiqo wax la tirtiriy iyo intan iyo intan isu tuur iyo waxyaale kuwaas sidaas yidhaha weeyaan qaala aljawhariy ismaaciil aljawhari fi saxaax kitaabkiisa saxa la yidhaha bu wuxuu ku yidhi hal jibtu kalimatun taqacu cala asanami waalkaahini wasaaxiri wanaxwi dalik intaasoo dhan ba waa lagu idlaaqaa ayb arrintan oo kalena ibnu kahiir ayaa isaguna ku sheegay tafsiirkiisa marka xadiidkan waa daciif oo waxaa daciifiyey الsheikh اlalbaniy fi ضaciif الjaamiع wagaayaة اlmaraam wagayrihima min kutubih xadiidkan marka isagu daciif weeyaan laakiin arrimahaas inay xaraam yihiin kollayba marka shaki male lanno waxaa weeyaan iddicaau cilmi اlغayb weeyaan cilm اlغaybna alle waxaan ahayn ma yaqaano in allaha cindahu cilmu الsaaعة ilى akhir الآية وعn iبn cabاasi radي allahu canهuma qala qala rasul اlah slى اllahu عalيh wali waslم man اqtabasa cilma min الnujuum qofka kasbada ee barta wax cilmi ahoo xidigaha ku saabsan iqtabasa shucbata min الsixr wuxuu kasbaday oo uu bartay muxuu ahaa qayb oo sixirka ka mid ah zaada maa zaada ha ziyaadiyo wuxuu ziyaadsadaba marka sii ziyaadaya hadduu baab kaliya barto hadduu laba baab barto un shucabtii baa marka usii badanaysa rawahu abu dawuda biisnaadin saxiix iqtibaas asalkiisa macanihiisa waxaa la yidhaahaa shidaal qaadasho shidaal qaadasho dabka markuu qofku muxuu ahaaye dab cid u uu qori daba ka qaato qorigaa dabka ahee shidmaayabaa qabas la yidhaaha marka iqtibaas macanihiisu waxaa weye akhdu lqabas ama qori intuu qofku soo qaato cid kale dab u shidan uu saarto marka kolkuu u huro uu qaato kaasaa iqtibaas la yidhaahaa marka hadda marka mujarad اliktisaab wالtacalum yaa laga wadaa xadiidkanuna waa صaxiix oo bisnaadin صaxiix bu ila sheekh الnawowi waana sidaa u sheegay xadiidku waa صaxiix saxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir cilmiga la sheegayo ee ku saabsan xidigaha ku saabsan waxa weeyaan midka munajimiintu ay sheegaan ee ay koonka tasarufkiisa xidigaha iyo u nisbeeyaan oo ay ku magacaabi jireen xiddiga soo bixitaankiisa iyo siduu u socdaiyo waxyaalahaas iyo wakhtiguu soo baxay iyo roobka iyo colaadda iyo barwaaqada iyo jirooyinka iyo waxyaalaha u nisbayn jireen amaa waxa ku saabsan jihada iyo in lagu barto wakhtiga salaada iyo waxyaalahaas iyo kaas isagu kuma jira abadda iyo berriga iyo waxyaalahaas lagu maro oo daliil sidaa looga dhigto xidig hebel baa halkaa ka muuqda oo meeshaan rabnay dhankaasay inaga jirtaa ama qibladii xaggaasay inaga jirtaa ama salaaddii waktigaas intaasaa ka hadhay wakhtigu waa soo dhow yahay waxyaala sidaas iyo taasu marka iyagu waxaa weeyaan kuma jirto waa tu alla subxaanahu wa tacaala uu sheegay uu leeyahay wa calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun marka siduu qataada dhihi jiray raximahu llah xidigaha alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u abuuray laba xikmadood midu waxaa weeyaan inay noqdo dalaa'il wax lagu kala garto oo waqtiga iyo jihooyinka iyo waxyaalaha lagu garto oo badda iyo barriga iyo habeenkii iyo waxyaala tusaalaha laga dhigto midda kalena waxaa weeyaan kaa saddexba weeyaane ziinatan lisamaa'i dunya walaqad zayana samaa dunya bimasaabiix ta kalena waxaa weeye rujuuman lishayaaطiin wajcalnaha rujuuman lishayaaطiin saddexdaasu alla qur'aanka uu ku sheegay mooyaane cilmi kale qofkii ka raadiya xidigaha beentiisa weeyaano <clears throat> waxaanu cilmi u lahayn bu isku kalifay وعن معاaوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رsuuل الله إنii xadيiثu عهد بجاهiلية anuu waxaan ahay nin waqtigiisu uu ku soo dhow yahay jaahiliyad oo hadda soo islaamay waqad jaa allahu tacaala biاlislaam allana islaamnimadu keenay wa ina mina rijaalan yaatuuna alkuhaan waxaa naga mida niman oo kuhaanta u taga oo wax weydiiya qaala falaa taatihim ha u tegin qaala wa mina rijaalun yatatayaruun waxaa naga mida niman oo wax saan caddaysto oo muxuu ahay maalintaa lama guuro maalintaa lama arooso bishaas wax lama bixiyo xoolaha xedhada lagama bixiyo waxyaalahaas yidhaaha qaala markaasuu daaka shay ama hadday wax arkaan shimbir ka soo horbaxay iyo waxyaalahaas ay tuka iyo dhowdhowley iyo waxyaalahaas ay maqlaan ama ay arkaan waxyaa ka naxo oo guumays baa guriga soo fuushay oo waxbaa qof baa ka bixi doono waxyaala sidaasa yidhaaha qaala markaasuu yidhi dalika shay-un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasuddahum kaasu waxaa weeyaan laabtooda un ay ka helayaanoo qalbigooda ku soo dhacaya oon xaqiiqo lahayne yaanu dantoodii ka celinin oo markay arkaan waxaasoo kale ay la kulmaan wixii kuuma suuroobi karaya aad rabtay oo intay dhahaan yayna iska daynine ha tawakuleen oo tawalkaasa alla ku muxuuha uu kaga tirtirayaaye qaala wa mina rijaalun yakhuطuun waxaa naga mida nimad oo xariiqo oo xariiqaasi wax ka faalfaaliya qaala markaasuu uhi kaana nabiyu min alanbiyaa'i yakhud nebi ambiyadii alle ka mida baa saa wax xariiqi jiray waa idriis baa la yidhaha calayhi الsalaam faman waafaqa khaطahu fadak qofkii khadkiisii waafaqo cilmigiisii waafaqa waa wanaagsan yahay kaasu rawahu muslim dee marka yaa og inuu kii waafaqaya iyo kii kale yaa og kol haddaan la ogayn nabigaas siduu wuxuu harhariiqi jiray iyo siduu yeeli jiray iyo siduu cilmi uga faa'iidaysan jiray arrintaas kol haddaan la ogayn waa ina xaaraamta marka la iska daayo weeyaan nebigaasa marka cilmigiisa alla uu baray nebigiina cilmigiisii iyo kayfiyadiisii marka lama oga wa can abi mascuudin xadiidkan kada hadda ka ah ibn اlxakm الsulmi radي allahu canhu mar horaan soo marray toddoba boqol iyo kow ayaan ku soo marray wa can abi mascuudin اlbadriyi radي allahu canhu ana rasul اlah sl ly slm nahaa can hamani اlkalb wa mahri اlbagiy wa xulwaani اlkaahin muttafaq calayh wuxuu reebay rasuulka all slى اllahu alيه wali wasalam can hamani اlkalbi ayga qiimihiisa ayga in la iibsado laga ganacsado ayuu reebay rasuulka all slى اllahu alيه wali slm uu xaraameeyey marka waxaase jira aygo oo dhan ma aanu xarimine ayga aan nafciga lahayn weeyaan amaa ayga nafciga leh ee ama waxwaardeeya baabuur iyo dukaan iyo beer iyo waxwaardeeya ama xoolaha raaca ama lagu ugaarsado ama midkan muxuu ahay kalbi booliisiga ay yidhaahaane tuugada iyo mujrimiinta iyo muxuu ahay waxyaalaha soo qabta ama kuwan muxuu ahaye iyaguna militaryaalka ay ku isticmaalaan oo jawaasuusa cadowga iyo waxyaalahaas iyo xuduudda ka waardeeya oo xaasada muxua urta cajiibka a ah leh kuwaasu kuma jiraan oo axaadiid ka soo isnootay oo aan sheegi doono inshaa allah ayaa jirta wa mahari albaqiyi naagta dhillada ah maharkeedana waa manciy maharkana marka waxaa laga wadaa ujrada la siinayo marka laga zinaysto kaasaa la sheegaya wa xulwaan اlkaahin iyo muxuu ahaye qofka kuhaanka ah ujradiisa ujrada la siiya isigana xulwaan la yidhaahaa muttafaqu caleyh intaas dhanuba wada xaraam weeyaan marka axaadiidta oo arrintaas ka soo isnoonaysa oo alimaamu muxuu ahay ah, imaamu malik radi allahu canhu isagu madhabkiisu wuxuu leeyahay ayga naafica ahee manaaficdaasle isagu kuma jiro oo ayda laleeyahay gurigii uu joogo malaa'igo ma soo gasho iyo kuwan kada iibkoodu xaramta yahay iyo kuwa qofkii haystaayu maalintiiba ajrigiisa hal kiiraad ka dhacaya iyo waa kilaabta mudalalada ahee ciyaarsiin iyo waxaas iyo loo haysta bilaashka loo haysta weeyaan mooyaane kuwan kada nafciga iyagu kuma jiraan lagu intifaacayo nafci loo haystaa waana saxiix weeyaan madhabkaasu radia allahu canhu axaadiidtii marka waxaa ka mida axaadiid dhahaya ilaa kalbasayd hamana alkalbi ilaa kalbasayd eyga ugaadha mooyaane oo sidaa uga soo itinoonaya waxaana taan wariyey abu dawuud wاlbayhaqiyu can abi hurayrata radi allahu canhu waصaxaxahu fii صaxiix اjaamic الصaغيir ku kalena isagana wuxuu leeyahay ila alkalb almucallam ilaa aygaa la carbiyey mooyaane axmed iyo nasaa-i iyo bayhaqiya iyaguna can jaabir ka wariyey isna waa saxiixoo saxiix aljaamic الصaغيir buu ku wariyey ku sheegay mid kale ayaa isaguna wuxuu leeyahay wuxuu isagu ku darayaaba haman alkhinziir ayga keliya ma sheegaye doofaarka qiimihiisana isagana waa xarimay waxaa wariya طabarani fi اlأwsط can ibni camrin waana صaxiix isaguna ku kale isaguna wuxuu ku daray muxuu ahay nahaa can hamani اlkalbi wاddam waddam dhiigga iibkiisa isaguna waa xaraameeyey marka dhiiggaasu ama ha ahaado kuwa ka dadka ee dadka waxaa jira dad dhiigooda muxuuha meelaha isbitaalladii intay tagaan dhiig laga qaado oo dhiigga lacag laga siiyo oo sidaas marka dhiigooda uga ganacsadaaba jira fuqaro oo kale wax kaloo qabteen ay waayeen waxaa kale oo jira oo muxa dhiig inta la qalajiyo dhiig doofaar iyo waxyaalahaas ahoo inta la qalajiyo oo eh, kolkii la qalajiyo marka laga dhigo caraf la siiyo shimbirihii iyo waxyaalaha la siiyo oo ay ku cayilaan iyo laga dhigaa jira marka ayga eh, mxa dhiiggaasuna isaguna xaraam weeyaan rawaahu albukhaariyu can abi juxayfata radi allahu canhu isna waa saxiix mid kalena wuxuu leeyahy xadiid kale baa wuxuu leeyahay nahaa rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam can hamani اlkalbi wasinawr sinawrkuna waxaa weeyaan waa bisada weeyaano isna waa saxiixo muslim iyo waxaa wariyey النسائي والxاakم والطaxaawiي والdaara qطنy can jaabir waana صaxiix isaguna intaasoo axaadiiث oo marka xadiidkan kada qaarna ay wax ka reebayaan qaarna wax ku darayaan yaa iyaguna jirta marka waxa la wixii rasuulka alla sala allau alay waslam uu ka nahiyey waxaasoo kale aba waa inuu laga waantoomo layska ilaaliyo weeyaan kan waxa ku saabsan dhiigga iibintiisa aan lahayn dhiig doofaara waxaa jira inta la warshadeeyo oo la qallajiyo nimanka gaalada ah cajiibtoodaba waxaa ka mida ah, iyo dadaalbadnidooda iyo maalka siday u dhaqaaleeyaan dhiigga daadanaya kolay ku tahay inay rabaan inay ka intifaacaan ta daas waxaa weeyaan mid way ka badbadiyeen mooyaane sharciga waxyaalo badan ka waafaqsan wixii lagu intifaaci kara ee maal ah inaan la dayicin oo waxay isku dayaan wax kasta oo lagu intifaaci karaba inay wax ka soo saaraan faa'iida ka soo saaraan dadka muslimiinta ihina waxaad mooddaa waxay ku ciyaarayaan cuntadii bay ku ciyaarayaan cunto bilaash loo daadiy iyo rootigo inta laga bixiyo muxuu ubucda laga bixiyo la tuuro ama farahaya lagu tirtirto istiraasho laga dhigta iyo waxyaalahaas oo kale oo dadka dhaqaalayahanka ahee gaalada u badanu ay iyagu manaafacad inay kasoo saaraan mooye inay bilaash maalka ku biyaan ay diidaan dhankaas maalka dayacaadda laga ilaalinayo iyagu waa mid saxoo aan soo maray nebigu sal lla alay slam inuu idaacat almaali u nahiyey laakiin waxyaale aan sharcigu uu reebay in lagu intifaaco ba iyaguna marka ku intifaacaan oo ay ka mid tahay middantada hadda aan sheegayno dhiiggii ay iibiyaan iyo waxyaalahaas baa marka ay iyaguna sameeyaan marka dadka xanaanada digaagga leh iyo waxyaalahaas waa inay iska ilaaliyaan inay soo iibsadaan dhiigga waxaas eh, noocaas oo kale inay soo iibsadaan waa inay iska ilaaliyaan xubuub eh, xalaal ahoo daahiroo waxay heli karaan ay u iibsadaan oo eh, maxaa digaagooda ama u beertaan oo ay ku dhaqaalisaana ugu kobocda bay heli karaan waxaa xaaraanta ah waa ina iska ilaaliyaan waxaa jira marka su-aalo hadda ka hor lasoo jeediyey oo laga saaray muxuaha masaladaas la muxuahay lasoo weydiiyey oo laga saaray xadiidkii jallaalada hilibkeeda xaraamaynayey jallaaladuna waxa weeye waa xoolaha cuna saxarada cuno ee meelaha tuulooyinka iyo intay joogaan saxarada cuno baa la yidhaahaa ama digaag ha ahaadeen ama lo' ha ahaadeen ama ari ha ahaadeen ama geel kuwaasaa la yidhaha marka kuwaasna waa ka rasuulku sala allahu aleyhi waali wasalam caanahooda iyo hilibkooda iyo gaadiidsigoodaba waa ka xaaraameeyey kol hadday intay arrintaa badsadaan uu ku ta'afuro hilibkooda uu ku baxo oo kolka qaarkood caanahooda ay ka soo uraan kolkaas marka taasu ma gelaysaa bay dad yidhaahaanoo mxua digaaga sidaasoo kale lagu lagu quudiyey taas ma gelaysaa mise ma gelayso horta hore waxaaba ka owlaysan inta baltaa la isweydiin lahaa in la ogaado arrintaasu inay xaraam tahay ah, <clears throat> waxaa kaloo isagana la isweydiiyaa dhiriqda dhiriqda ay dadku muxuu ahaayey tuulooyinka beeralaydii iyo guryaha ay ku malaastaan ee ay uga dhigaan shamiito oo kale uga isticmaalaan dad waxaa jira marka iibsada dhiriqda deeqda iibkeedu ma bannaan yahay mise ma bannaanaba hadda ka hor su-aal laga soo jeediyey deeqdaa horta xoolaha caanahooda la cabeeye hilibkooda la cuno waa kaan hadda ka horna sheegnay inuu daahir yahay marka kol hadduu daahirna yahay nafcina uu leeyahay oo ama e, guri in lagu dhiriqeeyo loo iibsanayo ama loo iibsanayo in beer lagu bacramiyo markaasna qofkii soo urursaday ee soo guraya laga iibsanayo wax ka xaaraamaynaya ma jiro in sha allah baabu الnahyi can الtaطayur reebidda la iska reebay wax baasaysiga iyo saancadaysiga iyo fiihi اlaxaadiiث الsaabiqaةu fi اlbaabi qablah وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل qالوا وma الفأل qاla كلمة طيبة متفق عليه laa cadwى cudur isqaadsiini ma jirto oo cudurku isagu naftiisa isaga tallaabayo oo markii e, qofkii jirhanaa uu la kulmo qof ama dharkiisii iyo alaabtiisii iyo weelashiisii uu ku isticmaalo ama hindhisadiisii iyo neeftiisii waxaas ay soo gaadho isaguu iska tallaabayaayo ma uu jiro laakiin sabab alla uu ka dhigay iyadu waa jirtaa oo waa ka muxuu ahay rasuulkuna laha fira min almajduum kama tafiru min e, muxuaha min alasad oo baladkuu taacun ku dhacayna in laga cararana manciyey inuu in la galo qof cusub galana manciyey marka cadwa waa jirtaa laakiin waa mid alle subxaanahu wa tacaala uu gudbinayay oo ficilkiisao yana saba uu ka dhigay ee middii carabta iyagu ay sheegi jireen oo inuu mid iska طabiici ay tahay taas way miduu diidayaa wayucjibuni اlfa'lu tafaahulkaan jeclahay qaaluu wama alfa'lu maxaa fa'li la yidhaahaa qaala kalimatun طayiba waa erey fiicanoo qofka uu maqlaayo oo niyad sami ku beerayso oo oo alla inuu khayr uu soo wado uu fahmaayo muttafaqun caleyh marka sidii maalan qof oo baadi ka maqan tahay oo maqlay yaa waajid isaga oo leh iyo qof muxuu ahayey laga jiran yahay oo yaa shifaa yaa shaafi yaa caafiya waxyaala sidaas ku dhawaaqayo maqlo oo in alla marka uu yahay qofka in alle uga hadliyo alla ugu bishaaraynayo oo qofkiisi jirana ah uu bogsanayo baadidiisi alla uu keenayo mxuu ahay qofkii qaa'ibka ahaaye uu soo noqona waxyaalahaas oo kale ee tafa'ulka qofka qalbigiisa ku dhalinaya kaas weeyaan u sheegayaayo kaasuna marka wuxuu gelayaa xadiidka aan soo marray ee qudsiga ah ee dhahaya ana cinda danni cabdii bi li'annu qofku mutaطayirkiihi markuu wax intuu la kulmo uu isu maleeyo inuu khasaare iyo bele ku dhacayso alla subxaana wa tacala waxun buu ka fishay wuxun buuna alla ku ridayaa midka kada kalena kolkuu tafaa'ule ee uu kolkuu erayadaa fiican intuu maqla niyadda u fiicnaatay ee khayr alla inuu siinayo uu uu gashado qalbiga khayr buu alla siinaya niyadiisa u raacayaa muttafaq عalayh وعn iبni cmr radي allahu canهuma qala qala rasul اlahi slى اllahu عalيه wali wsلم laa cadwى walaa طyara wain kaana الshu'mu fii shayin hadduu saancad wax ku jiro fafi الdaari wاlmarأaةi wاlfaras guriga iyo naagta iyo faraska ku jiraa muttafaqun caleyh guriga iyo faraska iyo naagta siduu shu'mi ugu jiro ma aha wax iyaga ku xidhan oo naagtaasu inay tahay naag muxuu ahaayey muxua saancadlaho gurigay soo gashay iyo ciddii guursataba bele iyo ay ku dhacayso ninkii guursadaaba uu dhimanayo iyo waxay yidhaha naagta guran iyo bay yidhaahaan wuxuu ah waana ku naadir baan ma haweenka naaga gurani bay yidhaahaan marka nin alla ninkii guursadaaba waa dhintaa naagta faradaayada lehiyo fanax hoose midda lehiyo waxyaala sidaasay sheegaanoo faradaan yelay fanax hoosele iyo waxyaalahaasay yidhaahaan marka wax sidaasa ma aha oo naagtantada e, meeshay soo gashaba bale ay ku dhacayso ee waxa weeyaan siday ku fasiraan bacdu saxaaba zayd ibnu suuxaan radia allahu canhu mise walaalkiisa cascata ibnu suuxaan radia allahu canhuma siday ku fasireen waxa weeyaan guriga shu'umigiisuna waa inuu yahay guri ciliilihoo dayiqahoo meelo martida iyo haweenka iyo lagu kala duwi iyo aan lahayn oo marka dhibaato laga mudanaayo haweenayda muxua ah shu'umigeeduna waxaa weeye tahay mid sayiat اlkhuluq ah ama sayi'atu suluk ay tahay oo adadari iyo waxyaalahaas taqaano ama dhible aho carab kulul oo deriska iyo qaraabada iyo ninkaada iyo dhibta faraskana sidoo kale weeyaana waa inuu yahay mid akhlaaq xun oo gaabiyo oo aan cadowga aan lagaga baxsan karayn oo eh, rufaqadaada aan ku gaarsiinaynin oo kaas weeyaan muttafaqun calayh wa can buraydata radi allahu canhu ana nebiya sala alla alay slam qaal kaana laa yataطayar nebigu sala alla alay slm waxba masaan caddaysan jirin muxuu ahaayey waqtigaas maalintaa qofkii yimaadaayo gurigiisa ma soo galo oo maalme waxaa jira qofka musaafirka safar ka yimidi uunu gurigiisa soo gelay ilaa gabalku dhaco geed uu iska fadhiisanaya reebaadihi waxyaalahaas iyo waxaasoo kale iyo ma ahayn ma yaqaano nebigu alayh الsalaatu wasalaam rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaano waxaa wariye oo kale alxakiim الtirmidiyu wاlbagawiyu fi sharxi الsunة وصxxhu الألbاني في صحيح الجامع الصغير وسلسلة الأحاديث الصحيحة وعن عروة بن عاmر رضي الله عنه qاaل ذukiرت الطyاaرة عinda رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم تطayurka shaamka lagu sheegay nebiga all slى الlaه عليه وaلي وسلم agtiisa lagu sheegay faqاala markaasu wuxuu yidhi أxسنha الفأل tafa'ulka ugu fiican walaa taruddu musliman qof muslimana ma celiso waidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko ma yagra wuxuu necbaysto falyaqul ha yidhaaho allahuma laa ya'tii biاlxasanaati ilaa anta allow khayraadka iyo wanaagga waxaan adiga ahayna ma keeno walaa yadfacu sayi'aati ilaa anta xumahana adiga waxaan ahayno ma reebo walaa xawla walaa quwata ilaa bika sidaa ha yidhaaho rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix haakada qaala alimaamu الnawowiy radia allahu tacaala canhu xadiidka saxiix buu ka dhigay laakiin xadiidkanu saxiix ma ahee xadiidku waa daciif oo waxaa ku jira xabiib ibn abi haabitin in la yidhaaho oo muxuu ahayy ah mudallis ah yo cancane ku wariyey ninka la leeyahay curwatu bna caamirna waxa waa nin laisku khilaafsan saxaabi miyuha mise saxaabi ma ahayn hadduu saxaabi aanu ahayn marka xadiidku sida mursal buu ku noqonayaa wuxuu weliba waxaa kale oo jirta in alxaafid ibn xajar fii kitaabi tahdiib wuxuu ku rajaxay ninka xabiib ibn abi haabit la yidhaaho inaanu curwo wax ka maqalo marka xadiidku munqaطic uu yahay saddexdaas sababood yuu xadiidku leeyahayoo xadiidku waa daciif وضacafahu alalbaniy fii ضaciif الjaamiع الصغيir وغayrihi baabu تaxriimi taswiir الxayawaani fii bisaaطin aw xajarin aw hawbin aw dirhamin aw makhada markin aw dinaarin yani lacagta aw wisaadatin wanaxwi dalik wa taxriim itikaadi suura fii xaa'id in suurada lagu dhejisto musawirka lagu dhejisto derbi wa sitrin iyo daah wa cimaamatin wa hawbin funaanadaha iyoba ugu daran hadda ugu fara badan wanaxwihaa wاlأmri biitlaafi suwar iyo amarka la isfaray in la jeexjeexo musawirada la jeexjeexo can ibn cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slm qaal ina aladiina yasnacuuna hadihi suwara yucadabuuna ywma alqiyaamah yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum muttafaqu calayh kuwa musawiradan tadasawira waa la cadaabayaa maalinta qiyaamaha ohoo waxaa la dhahayaa nooleeya waxaad sawirteen baa la dhahayaa hadda ka horna waxaan soo maray in muxuu ahay la amraayo lagu kalifayo inay nafku afuufaan nafku afuufaanna aan laga daynaynin inaan soo maray kanna waa midka hadda kusoo celin doono weeyaan wacan caaishaةa radi allahu canha qaalat qadima rasuul lahi sal l slm min safar safar buu ka yimid rasuulka alla sl slam waqad sawartu satartu anigoo ku daahay sahwatan lii barsatay ah biqiraamin daah fiihi tamaahiil musawira ay ku yaalaan falamaa ra'aahu rasul lah sl markuu rasuulka alla arkay talawana wajhu wejgiisu waa doorsoomay waa cadhooday wa qaala wuxuuna yidhi yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaama kuwa dadka ugu daran xagga cadaabka maalinta qiyaamaha aladiina yudaahuuna bikhalqi illah waa kuwa abuurka alla isku shabaho ee sida allaan waxu abuuraynaa yidhaaha qaalat faqaطacnaahu waan jeexjeexnay wajcalnaa minhu waxaan ka samaynay wisaadatan oo wisaadatayn hal barkin mise laba barkimood waxa lagu fadhiista ama lagu seexdiyo baa wasaada laydhaha marka kolkii la jeexjeexay musawiradii way kala raacraaceen xubnihii iyobaa kala raacraacay kol haddii marka uuna wax ishaysta aanu ahayn gaar ahaan madaxu uu maqan yahay kolka wuxuu iska noqonayaa dogob oo kale iyo iska noqonaya geed iyo kale oo musawirnimadii marka waa ka baxaya ee marka suura ishaysata taas weeye midda la diidan yahay wاlqiraamu bikasri اlqaafi wahuwa sitru waliba sitra raqiiqa buu xaggii hore kusoo shardiyey waliba xadiidkaan soo marray waxaan ku soo marray lix boqol iyo konton wالsahwaةu bifatxi siini اlmuhmalati wa hiya الsufatu takunu bayna yaday اlbeyt oo waxgaa munkhafid ahoo hoos u yar degan ah oo alaabta la dhigdhigto wa qiila hiya aطaaqu الnaafidu min alxaa'id waa derishada muxuu ahaayey dalooshe aan ahayn mid oo khaana uun ah aan ahayn wa can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala samictu rasul lah sl ly slm yaquul kullu musawirin fi nnaar qof alla qofkii wax sawiro oo dhanba naartuu ku jiraa naarta la gelinaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsun fayucadabu fii jahannam inta shay oo uu sawiray in la eg oo nafafa baa loo samaynayaayo mid walba baa lagu cadaabaya gaar lagu cadaabayaayo mid walbaba gaar ugu xanuunsanaya intaasoo xanuunay soo gaadhayaan rawaahu qaala ibnu cabaasin radi allahu canhuma fain kunta laabudda faacilan fasnac الshajara wmaa laa ruuxa fiihi muttafaqu عalayh haddii aad tahay lagama maarmaan inaad samaynayso dhirta iyo waxaan naf lahayn samee hadalkaana wuxuu ku yidhi nin oo weydiiyey ibnu cabaas radi allahu canhuma oo yidhi shaqadayda iyo mihnadayduba waxyaalahan aan sasawiro weeyaan oo waxyaalahaasay maciishadaydu ku xidhan tahay markaasuu xadiidkan kada u wariyey ninkiibaa dibiray oo kurbooday oo markaasuu ibnu cabaas uu yidhi waylak haddii aad mxua ah baasha aadan iska daynaynin waxyaalahaan nafta lahayn sawir oo geedaha iyo waxyaalahaas iyo sawir martaas macnaheedu waxaa weeyaan waxyaalaha nafta lahayn in la sawirto iyo guryaha lagu sharaxday iyo waxyaalahaas iyo insha allah guryaha inkastoo derbiyada in la sharsharaxiyo baa xadiid iyo gaar uu ay jiraan iyo in wax la huwiyo iyo kollayba yani in in waxyaalaha la sasawiraayo inay bannaan tahay buu tusinayaa walitaana wuxuu ka faa'idaystay xadiidkii caaisha aan soo marray iyo xadiidkii kale la mid ahayd ayuu ka faa'idaystay oo shaygii timsaalka ahae kaamilka ahaa inuu faray jibriil uu faray ama nebiguna uu dadkiisa isna faray ama uu ficilkaba ku sameeyey in la jexjeexo suurada la ifsaadiyo oo kole hadii la ifsaadiyo oo ay kala raacraacdo ashyaada kala raacraacdo ayna dhib ayna lahayn wa canhu radia allahu can iyo maradii nebiga sal alla slm hadda muxuu ahayey caaisha ay sheegtay ee salaatulkusuufka iyo xadiidkeeda ku jirtay inuu nebigu sala allahu alay wasalam go' caaisha ay leedahay oo oo muxuaha kooraha geel ay ku sawiraayeen inuu xidhay mar waxyaalahaasa mar waxay tusinayaan waxyaalaha aan suurada aan lahayn wax nafli aan ahayn inaynan dhib lahayn haysashadeeda iyo samaynteeduba wacanhu radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul man sawara suuratan fi dunya qofkii suurad sawiraa adduunyada ku sawiraa kullifa an yanfuka fiiha aruux yowma alqiyaamati walaysa binaafiq waxaa lagu kalifayaa inuu naf ku afuufo maalinta qiyaamaha mana ku afuufi karo muttafaqun calayhi waxaanu ku soo marray kun iyo shan boqol iyo afartan iyo afar wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sala اlه alay slam yaquul ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun dadka kuwa ugu daran maalinta qiyaamaha xagga cadaabka ee ugu cadaab kulile waa kuwa wax sawira muttafaqun calayh وعn abi هurayرaةa رadي الله عanهu qala samictu rasuula الlahi صلى اه عليه sلم yquul qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman dahaba qof tegay yani isku dayey xaawal yakhluqu ka khalqii inuu abuuro sidaan wax u abuuro oo kale falyakhluquu daratan quraanjo yar ha abuureen aw liyakhluquu xabbatan ama xabad badara ha abuureen firi yar ha abuureen aw liyakhluquu shaciiratan ama xabad shaciira qamadi iyo wax lamida ha abuureen hadday wax abuurayaan متفق عليه وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيهi كلب وalaa صورة متفق عليه malaa'igtu ma soo gasho ee guri uu ku jiro ay ku jiro ama suuradii ku jirto عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعd رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم جiبريل uu yabaho ugu ballan qaaday jibriil baa nebiga sal ly slm inuu u yimaado an yaatiyahu